وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaan ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii lixaad baynu ku jirnay wuxuu ku saabsanaa xuquuq bayna zawjeyn baynu marayn xuquuqu zawja cala azawj waa dhamayna haaniya xuquuqu zawji cala azawja ninka naagtiisa xuquuqda uu ku leeyahay baa kii labaada awalan waa xuquuqu zawja calaa zawj haaniyanna waa xuquuqu zawj ninka xaqiisa calaa zawja naagta korkeeda uu ku leeyahay yajibu waxaa waajiba calaa zawja qofka muslimadee la qabo korkeeda naxwa zawjihaa ninkeeda xaggiisa waxaa uga waajiba alqiyaamu inay u qunto o isu taagto ku filaato bilxuquuqi xaqyaal iyo walaadaabi usluubi ansax alaatiyati ee imanayow kan waxaa u horeeya qaacatuhu ninka warkiisa warkaa yeelidiisa fii kayri macsiyati illaah eebbaweyne caasinteedu aan ahayn ay ku adeecdo wey haddii wuxuu ninka farayo uu noqdo wax macsiyaa ama waxa uu ka reebaayo uu noqdo wax daa'aca ilaah baa ninka ka weyn markaa ninka la maqli maayo raacatuhu ninka warkiisii oo la yeelo fii kayri macsiyaati illaah eebbaweyne xaasinteed xaasintaa keyrkeeda gudaheeda ay ku adeecdo xala bokorahay baa xaqii koobaada fain adacnakum hadday haweenka warkiina yeelaan falaa tabquu hajarinina jabinina calayhina calaa durihinna haweenka dhibkooda korkiisa sabiilan jid lagu dhibo hajarinina jarinina w umar hadday ku adeecdo adigana iyada inaad dulmisaa kuma banaana laa tadlimuuna walaa tudlamuun ninkan naagtiisa inuu dulmiyaa ma banaana iyada inay dulmisaana ma bannaana hadday ku adeecdana inaad adiga gaf iyo dil la doon doontaa ma wa qowlu rasuul rasuulka hadalkiisa calayhi rasuulka korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee uu yihi nabiga idaa daca rajulu nin hadduu u yeedho imra'atahu naagta uu qabo ilaa firaashihi gogoshiisa hadduu ugu yeedho kol haddii firaash la xuso waa la garanayaa ulajeedada dhaqankii gaar ahaaneedu jimaax ninka naagta inuu u galmooduu doonaya sidaasuu ugu yeedhay mar hadduu u yeedho ninka oo yidhaahda kaalay oo falam ta'ti ayaan u iman kolkaa ninkii eed baa laga galay fabaata uu habeenkaa ninka baryo khadbaan isagoo haraysan calayha naagta korkeeda u haraysan lacanathaa waxaa naagtii habaaraysa almalaa'ika malaa'igta eebbe macsuumiinta eengafaynin baa habaaraysa xataa tusbix ilaa waagu ka baryo haddii waagu baryo laxnadda waagii baa beryey ku joogsan mayso ee waa xataa tatuuba ilaa ay naagta noqoto rabbigeedna u noqoto ninkaana xaqiisii mariso ama iyaduu ka raali noqdo idaa daxa arajulu nin hadduu u yeero imra'atahu naagta uu qabo ilaa firaashihi gogashiisa hadduu ugu yeero oo falam taati ayan u iman oo fabaata uu baryo qadbaana isagoo horaysan aleyhaa korkeeda lacanathaa waxaa naagtii habaarta oo eebba raxmadiisa in laga dheereeya ku abaarta almalaa'ikatu malaa'igta eebe xataa tusbix ilaahayka waa beriisato bahbaar ku soconay wa qowluhu nabiga hadalkiisiina arrinkan waa uu daliil uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam low kuntu haddaan ahaan lahaa ahaanba maaye aamiran mid faraya axaddan qof an yasjuda inuu qofi u sujuudo liaxadin qof kaloo bashara haddaan farayo fariba maaye la amartulmar'ata naagta waxaa aan fari lahaa an tasjuda inay sujuudo lisawjiha ninkeeda xadiidku sabab baa jirtay uu ku yimid in dad asxaabta ka mida ay dalka yaman tageen yaman dalkeeda markaa xabashi baa xukumay jirtay markaasaa dadka madaxda loo sujuudi jiray asxaabtii waa soo tahasureen waxay yidhahdeen waxaan waxba ahaynba yaa rasuulallah waa loo sujuudaa adigay rasuul eebba ahaa afdalu khalqillaahi ahaa haddaan kuu sujuudno maxaa ku jaban dadkaa xunxun waxay yihiin aan la arag waa loo sujuudayaa markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam in axad axad u sujuudo fari maayo taa wax banaana ma ah sujuudna ee baa iskale subxaanahu casa wajalla ee haddiise ay noqon balahayd noqon maysa naagtaan leeyaha ninkaada u sujuud meesha waxaad ka garataan xaqa uu ninka naagta ku leeyahay heerkuu gaarsiisay wixii nabiga naftiisu u quuri waayey oo isaga in loo sujuudaa uu leeyahay naagtaan dhihi lahaa ninkaada u sujuud licidami xaqihi calayha sababkuna waxaa wey xaqa uu ku leeyahay ninka naagta weynigiisa baa qiyaas dhaafow low kuntu haddaan ahaan la ahaan maayo aamiran mid faraaya axaddan qof basara an yasjuda inuu sujuudo liaxadin qof kale haddaan ahaanla ahaanba maayo la amartu lmaraata naagtii baan fari lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjihaa ninkeedow marka xaqii koobaadee ninka uu naagta kulaha waa ka waana daacatuhu inay warkiisa yeesho amran wanahyan waxaa yeel hadduu yiraa waa inay yeeshaa waxaa hayeelin hadduu yiraa waa inayna yeelin isagana fii daa'irati shariica xuduudka waa inuusan ka bixin oo ninka shareecada xukunta wuxuu naagta farayo ama uu ka reebayo waa fii xuduudi shariica laba xaqa labaad ee ninka naagkiisa uu ku leeyahy waxaa weeye siyaanatu cirdi zawj ninka sharaftiisa waa inay naagta ilaaliso wey oo waxaa kamid ah sharafta ninka ay ilaalinayso iyada nafteeda inaydan gobol dhaaf iyo edab darro iyo khiyaano ninkeeda ku samaynin maxaa jira hadday lafaheeda awri weydo ninkana sharaftiisii waa dhaawacanta siyaanatu ridisawji ninka sharafkiisa sharafka ilaalintiisa iyo walmuxaafadati dhowrin calaa sharafihaa iyada naagta sharafteeda korkeeda ay ilaaliso wey wa ricaayatu maalihi ninka xoolihiisa way ilaalisan wey wa waladihi ninka ilmihiisa way ilaalisan wey wa saa'iri shu-uuni mansilihi ninka gurigiisa arrimaha ku saabsan idaylkood inay naagta ilaaliso wey liqowlihi tacaala inay ninka naagta u ilaaliso daliilkeedii waxaa weye faasaalixaatu gabdhaha suusuuban qaanitaatun raggooda kuwa adeeca wey rabbigoodna adeeca wey xaafidaatun kuwa ilaaliyo wey ninka iyo naftiisa iyo gurigiisa caruurtiisa iyo xoolihiisa ayay ilaalisaa lilgaybi liajli ilgayb maqnaanta uu maqan yahay amaa markuu joogo mid walba oo ninka hadduu joogo wax lagama hadlayn karo laakiin naagta ee ka baqaysa ilaa naagta ka baqaysa markuu ninka maqan yahay bay wixii lagu aaminay ilaalinaysa amaa joogiddiisa ninkoo jooga wax lagama hadlayn karo saa daraaddeed bay ayaddu lilkaybi maqnaanta u xustay wa ila intaa inay tahay maahaane ninka hadduu joogo iyo hadduu maqan yahayba intaan soo sheegnay sharaftiisii iyada sharafteedii xoolihiisii caruurtiisii gurigiisii waxaa guriga u yaal intuba inay ilaaliso ha joogo ha maqnaado kolka ayaddu yaa bay leedahay haweenkii taasay ku ammaanan yihiin goormay gabadhu saa noqonaysa saalixa goormay noqonaysa waataan sheegnay saalix waa qofka xuquuqda eebiya kuwa doomahaba ilaaliyo marka waxay gabadhu saalixad ku noqonaysaa laba arrimood mid waa qaanitaatu rabbi iyo raggoodaba waa ateecaan midna waa xaafidaatun waxbay ilaaliyaan kolka haddii labadaa mid la waayo saalixad maaha fa saalixaatu gabdhaha suusuuban qaanitaatun rabbigooda iyo raggooday adeecaan xaafidaatun waxay ilaaliyaan shareecada islaamka iyo ninka xaqiisa bilkeybi liajli ilkeyb maqnaantuu ninka maqan yahay dartii ay si dheeraada u ilaalisa bimaa kii sababtii bayna la ilaalinaysaa xafida allaahu eebba uu ka ilaalin weydiiyo uu yihi naagtu waa inay ninka wixiisa u ilaaliso wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama eebba rasuulka korkii naxariis iyo nabadgelyo ha ku badiye wuxuu rasuulku yihi walmaraatu naagta la raaciyatun qowsaar wey ilaaliso wey calaa beyti sawjiha ninka qaba aqalkiisa korkiisa ilaalisa iyo wa waladihi ilmuhu ninka dhalay bay ilaalisa qiyaamana wa mas-uulatun can raciyatiha qiyaamana eebba horti baa lagu weydiinayo xadiidkaana waa u daliil walmaratu naagti raciyatun ilaalisa wey calaa beyti sawjiha ninka qaba aqalkiisa korkiisa iyo wa waladihi ilmihiisa wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi faxaquku idinka ragga xaqiinna calayhina haweenka korkooda ahaaday allaa yuwatina inaya naagihiina u goglin furushakum gogosha idiin gaarkaa man takrahuun qofaad nacaysaan xaquma ayle gurigaa naagta loogu imanayo meelahaan lahayn bay ku jirta marka naagta inayan tixgelinin oo marka guriga loogu tago iyada intay gogol dhigto wixii guriga yaalloo dhan ay dhiibto xoolihii qasho idan ku xirnaanin kolkaa xaqu maaha sida faxaquukum idinka raggaa xaqiina calayhinna haweenka korkooda ahaaday allaa yuwadina inayan goglin wey furushakum gogoshiina man takrahuun qofka aad nacaysaan oo in loo gogla aydaan rabin wey kolkaa qof aadan adigaba rabin taariku salaad aada nacday shareecadii aada ugu maara weyday maxay soo dhoweynaysa walaa yaadanna haweenku waa inayan ogolaan fii buyuutikum idinka raggaa aqaladiina gudahooda liman takrahuun dad aad nacaysaan inaydan u ogolaanin taasaa xaq loogu leeyay walaa yaadanna haweenkii ma fasaxaan fii buyuutikum idinka ragga aqaladiina liman nin aad amadada takrahuun nacaysaan saddex xaqa saddexaadee ninka uu naagtiisa ku leeyahay waxaa weye lusuumu beyti zawjihaa naagta ninkeeda aqalkiisa dhanna inayanu dhaafin amarkii eebba faray baa sidaa ah waqarna fii buyuutikunna aqaladiina ku sugnaada haweenkii rasuulkaa rabbi ku yidhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna aqaladiina gudahooda wixii lagu sheegay diina waxaa idinkana sheega guryihiinana joogow lusuumu beyti sawjiha naagta ninkeeda aqalkiisa inayan dhaafin wey wafalaa takhruju naagtii ma baxdo minhu min albeyt aqalka lagu qabo ee ninku leeyahay ilaa biidnih isagoo u fasaxa iyo wa ridaahu isagoo bixitaankeeda raalli kaa waqadi isheeda inay laabto wy caynihaa buu ku fasiray isheeda inay laabto wakabdi sawtihaa codkeeda inay raariciso oo wadaagin ninka qaba ilaa inay ku cadcadayso uma banaana hadalka inay ku taagtaagto ka kormarisaana uma banaana yadiha gacanteeda inay reebto wey anisu xuma xaggeed ka reebto inay naag ninkeeda gacan u qaado oy nabar ku dhufato ma banaana wa lisaaniha wa lisaaniha carabkeeda <coughs> inay ninka ka reebto wey can nudqi ku hadlid bilfuxshi warxumo iyo walbadaa rabdheeraan intaa waa ninka waxaa lamidoos xaq ugu leeyahay wa mucaamalaati aqaaribihi ninka qaraabadiisa adoogiisa iyo habartiisa iyo walaalihiisa iyo ilmaha kale oo naga kale ka dhalay dadka inay kula dhaqanto bilixsaani wanaag aladii ixsaanka u yucaamiluhum ninka qaba qaraabada kula dhaqmo huwa isaga naagta qaba bihii ixsaanka wey wixii uu ninka darajeeyo waa inay darajeyso wey kolka hadday naagtu tiraa adiga ay qaba laakiin hooyada iyo aabbaha dananka leeyahay lama arko darajayn maayo o tixgelin maayo caruurtaad naagaha kale ka dhashay danka melihi waxaa hadday naagtu tiraa waa gabsanta wa mucaamalatu aqaaribihi ninka qaraabadiisa la dhaqmideedii wey bilxisaani wanaagay kula dhaqanto aladii wanaagga uu yucaamiluhum ninka qaraabada kula dhaqmo huwa isaga bihi xisaanka id maa axsanad ma ayan wanaag falin ilaa zawjiha naagta ninkeeda uma ayan ixsaan falin man naag asaa alxuma fashay ilaa waalidayhi ninka labadii dhashay hadday naagtu xumayso isna wax xumaayaan suubin sababtuna waxa wey isaga xaqa ku bay labadan waalid xaq ku sii leeyihiin oo aqaaribihi aqaaribii zawji ninka xigtadiisa u dhow naag xumaysay isna ma ayan wanaag falin wadaalika arrinkaasna biqowlihi tacaala eebbe hadalkiibaa u daliila uu naagaha ku yihi waaqarna tiro kale waa qirna laba godoo shabciyo aw haddaad haweenkii tiin sugnaada fii buyuutikunna aqaladiina gudahooda ku sugnaada walaa tabarajna ha tamashlaynina oo duurka ha wareegina tabaruja aljaahiliya jaahiliyada wareegideedii oo kale jaahiliyadii al islaamka ka horreysay waxaad moodaa ayaddu ya leedahay jaahiliyati luula haddii la yihi inay jaahiliyadii soo laaban doonto in ay tilmaamayso oo aljaahiliyatu thaaniya inay jirto wahadaa huwa alwaaqic runtana waa sida dhaqanka maanta ka jira caalamulislaami waa dhaqan jaahili ah wixii qabla alislaam intaan nabi maxamed la bixinin kitaabkana aan la soo dejinin shareecadana ayaan hirgelin wixii lagu dhaqmi jiray baa hadeer lagu dhaqmaa idan wixii nabiga ka horeeyey jaahiliyatun cuulaa wey waxaa ka dambeeyana aljaahiliya haaniya wey oo soo laba goor noqotay xataa jaziira alcarabiya dhulkii nabiga uu ku dhashay ee nebinimada iyo rasuulnimada lagu siiyey ee shareecada looga dhaqmi jiray ayay ku soo noqotay wey kolkaa tabarujku naagi duurkaa inay wareegto wey maxaasinteedu inay muujiso wey indhaha intay naagi kuulato casarka uudka isku daadiso dharka ugu wax badan qaadato fiintiya bale ismariso inay jidka ku dhacdo waa ka tabaruj wa macnaahu tabarujka macnihiisii waxaa wey iyadii oo leh dunidii fidnaynaysa oo leh war idayaay waay kaas marka kii ilku gamuura iyo kii aflalaaca iyo kii adila oo kaliya tuujiyaba iyadiibaa markay tabarujkaa samaysay ayaa adduunkii fidnaynaysa markaasay malcuuno tahay waa daalla lunsan waana mudila wax luminaysa markaa laba gafay ku jirta iyadii waa daalla lunta oo wagarna fii buyuutikuna ka booday wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna waa ka booday oo gurigii inay joogtay ka baxday haddana waxay wax ku luminaysa kolkaa muuqaalkay muujisay ee rabbi u diiday walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yayan muujinin walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfina min ziinatihinna waa loo dhiibay biraha iyo muriidaha ay qabto si loo ogaada naagta dahab inay qabto inay cagtalga ku dhufato oo wixii ka shanqariso jalam jalam qalam qalam ay ka yeedhiso wixii ma muuqdo koortiiyo luquntiiyo luguhu ku jira laakiin way isku dhufanay kuwa dhudhunkan ku xiray geedki daabki ah, sidii saacada dhudhunka lagu xiray shantii faroodna midba kaatunaa la geliyey kii gacanta ku xirnay kanaanaa loo sameeyey kuwii koraa la suray intana waa ka suran yahay intana waa ka suran yahay intana waa ka suran yahay gacmihiina waa la baneeyey kolka walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfina min ziinatihinna daruuro yar markii qur-aanku ku soo dhowaaday waalqawaacidu min annisaai alatii laa tarjuuna calayhina nikax laa yarjuuna calayhina nikax qawaacid naag fariisatay kidabay ku dhifta guur dambacaan ka lahayn waa toddobaatan jir siddeetan jir nikaax iyo guur wax damcayo male abooto wey maqaarkeedii kaduutay jirkeedii qof u naxayo oo waalidnimo arkayo maahaane qof damax ka gelayaa male walqawaacidu min annisaa allaati laa yarjuuna calayhina nikaaxan iyagaasaa waxaa la yihi falaysa calayhina junaaxun an yadacna siyaabahuna maryihii waaweynaa ee kore way dhigi kartaa waa yastacfifna khayru lahuna inay iska qaban baa u rog bixajin likulli saqida la xalaaqi qofkii qofuu ka tillaabsado waa jiraa sideetan jira la aroos ayaa jira ama haddaba la qabo waa yastacfifna khayru lahuna kolkaa qof jirkeeda dhaqan yahay looma ogola inay tabaruj iyo tamaashle iyo duur wareeg intay dambiil madow qaadato malcuunad wey qof luntay ummadiina luminaysa wey kolka hadday diini jirto in la karbaasho wey inta la qabto bakda laga geliyo walaa tabarajna hatamashlaynina tabaruja aljaahiliya jaahiliyada tamashlaheedii kale ayuu ilaa horeysay wa qowluhu subxaanah ilaa qowlkiisiina waa u daliil walaa takdacna ayaddu falaa takdacna falaa takdacna ha raaricinina bilqowli hadal teleefonka marka lagu hadlaayo ama marka wada joogba loo hadlaayo iyadoo xijaab jiro idaa sa'altumuuhunna mataacan fasal'uuna min waraa'i xijaab kolka markay ninka naagta la hadlayso warka hadday tarqiiqiso y macaanayso dhoolla haddayna ku darto abawa macaano tira xaraam wey maxaa jira fitno wey ninkii gaarunee wadnaha uga dhufatay nafta waxay ugu sheekaynaysa inay rabtoy maagan tahay kolka hadalka in la raariciyo lama ogola sidoo kale waxaan la ogolay hadal qallafsan oo usluubka ka baxsan oo markuu salaamu calaykum ninka yiraa inay faxmaysaa ma banaana iyadana kolkaa labadii dhan midna lama ogola waxaa la yidhi waqulna dhowla macruufan hadal caadi ah dhaqankana waafaqsan dhibaatihii cadaadin ayaan ku jirin soo jiidashana ayaan ku jirin ha ku hadleenow falaa takhdacna ha raaricinina bilqowli hadalka oo haddaad raaricisaan fayadmac aladii kiibaa hawo galaysa fii qalbihi qalbigiisa gudihiisa maradun uu jiro ku sugnaa waa maradu shahwati wanifaaqi sahwi iyo nifaaq baa qalbigiisa ku jira ama qofkaan caafimaad qabin hadalkaasi qofkii caafimaad qaba wax yeeli maayo idan hadalkaas caadiga dhah falaa taqdacna bilqowl hadalkaa raaricinina oo fayadmaca ay hawo gasho aladii qofka uu fii qalbihi laabtiisa gudaheeda maradun jiro shahwo iyo shaki iyo nifaaq uu ku sugnaaw wa qowlu ilaa qowlkiisiina waa u daliil laa yuxibu allaahu eebba ma jecla aljahra dhawa bisuu'i xumo lagu dhawaago min alqowli hadala walficlina waa lamid kolka qowliga ficiltoona war xun in lagu dhawaago eebba ma ogola tacaaliimta islaamka ee qur-aanka ku sugan waxaa wey faquuluu linnaasi xusnan dadka sidii u dhan yahay muslim iyo gaal wuxuu noqdaba hadal wanaagsanul waquuluu linnaasi dadka waxaad u tiraahdaan xusnan hadal wanaagsan wey taasaa maamuura kolkaa waxun lagu dhawaaqo inta ma ogola laa yuxibu allaahu eebba weyne majaala aljahra dhawaaq bisuuci xuma lagu dhawaaqo min alqowli hadala wa qowli ilaa qowlkiina waa u deli uu yihi waqul ayuha arasuulu lkariim waxaad u tiraahdaa lilmu'minaat gabdhaha eebba rumeeyey yaqdudna ha raariciyeeno min absaarihinna indhayaalkooda camaa laa yaxilu lahunna waxaan u banaanayn isha yayana raacin isha ha isku qabteeno oo yaxfadna ha ilaaliyeeno furuujahunna cawrayaalkooda min azinaa walkashfi inay sinaystaan iyo inay faydaan labadaba ha ka ilaaliyeeno oo walaa yubdiina yayan muujin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minhaa waxa muuqanaya maahan bilmunaasaba xijaabka ayaa waxaa ka taagan muran aada u weyn maxaa muranku ka taagan yahi wejiga waa la banaan karaa lama banaan kara waxay daliishadeen qolyaha wejiga waa la karaa iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo muna marayo xaaja fadal ibni cabbaas baa nabiga gaadiidka la fuulay fadal in dhalinya aada u qurux badan buu waxaa ag maraysay gabadh xaajiyada oo aada u qurux badan markaasay gabadhii fadal fiirisay fadalna gabadhii buu fiiriyey markaasaa nabiga fadal intuu madaxa qabtay yuu madaxiisii qalloociyey kolkuu madaxiisii qalloociyeyna dhankii kaleu ka fiiriye haddana nabiga dhankii kale u qalloociyey kolkaa markuu nabiga madaxa fadal qalqalloocinaayo gabadha muu yiraahdo hoo is nafay ka dayeen waxaa waxaa kaloy naf ka dayeen nabiga naaguhu waaninayo waxdinay islaam baa istaagtay haweenka dhacdo islaantii baa la tilmaamo oo la yihi safca way dhabanna madoobeyn sidee loo tilmaamay haddayna markii dhabankeedu faydne waxaa kaloo naf laga dayay waqul lilmu'miniina yahudu min absaari kolkoodao dhanba hadduu qarsoon yahay maxaan indhaha ka laabay wahaakada waxayo wax lamida ah. laakiin masalada min aslihaa meeshay ka bilaabanaysaa waxaa weeye alxijaabu waalkashfu labadaana iska soo horjeeda xijaab haddii layihaha macnihiisi waa maxay qarin wa kashfina faydidu wa kolka adiga inaad xijaab sheegto oo qofkii la qariyo kashfi inaad sheegto labadii mid noqonaysa idan kelimatu lxijaab aaya fii kitaabillah fa waxaa lagu magacaabaa aayat lxijaab aayaddaas waa tuma idaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab baa layihi markaad naag wax weydiinayso xijaab idiin dhexeeyo ayaddu markaa wejigii ma soo reebin ayadu markaa wejiga ma soo reebin ama ayadda ka dambaysa ma culamada qaar u yaqaanaan aayatu alxijaab yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika banaatika wa nisaa'i yudniina calayhina min jaabibiina maxaa korkeedii laga reebay haddii la yihi yudniina ha raariciyeen calayhina korkooda wejiga kuma jira miyaa korki calayhina korkooda min jalaabiibihina marka labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenka maryaha dhulka inay ku jiidaan wuu faray markaasaa asxaabigii waxay weydiiyeen haweenka intee in la-eg baan dheeraynaa ilaa maa dahara minha ilaa maa dahara minha iyo ilaa maa adharna minha in wax la baneeya hadday banaan tahay waxay noqon lahayd ilaa maa adharna minha iyaga waxay muujiyaan mahe laakiin ilaa maa dahara minha waxay iska muuqda muxuu noqon kara wuxuu noqon karaa hadday qofku mara fiican xijaab ka dhigato mara qurux badan maradan madow ay hadda qaataan oo kale goorta cusubtoo la istiraarayay maradu waa qurux badan maradii nafteedii baa ziina marada nafteedii baa ziina oo waa kii ilaah qur-aankiisa kariimkaa nagu yihi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid khuduu ziinatakum cinda kulli masjid qul man xarama ziinata allahi lati akhraja idan maradii nafteedii baaba ziina laakiin hadday korkeedii qarisay marada korkeeda fuushay quruxda badan hala sii qariye maa laleeyahay maya maxaa jira mare haddii la qariyo tu kale lagu qariyo gawr iyo tasalsul korka hala qariyo waa laakiin maradii korka lagu qariyey aan la sii qarinin ilaa ma daara minha maradii lama sii qarin karo hadihi waaxid haaniyan qofku hadday toosantao joog leedaho qurux badanta iyadoon korkeedii muuqanin oo korka asturan yahay waa qoraxdasa lama dhigi karo qofkan waa toosan tahay waa andhaarta waa isku duwan kolka jooggeedaan koriyo muuqaalkeeda ma la qarina maya ilaa maa dahara minha haalidan iyadoo qofkii soconaysa maryahay korkeedii ku qarisay inay dilaacsan yihiin oyn ogeyn sooma dhici karto dabayl soo marda ma faydi karto ilaa maa dahara minhaa qasban canhaa wey wixii muuqda oo ama siinadii kore ah ama jooggeedii ah ama hadday marada meel si ka noqotaa waxaas muuqana ayaan raalli ka ahayn ma ahaane meelay faydi ka lama ummuna caaisha radi allahu canhaa waxay tihi xajka markaan aadnay xoogaa qofka xaajiga ah, haweenka inta wejigay faydaysa markay ajaayib naag marayso saanaan dhihi jiri kolkay gudbaanna waa iska faydi jirnay xaajinimadii wey wejigii wey waana xaajiyad waana muxrimad ragga madaxaa faydaa la yihi yuusan dabooli haweenkana wejigay faydayeen wamaca daalika markii ajnabi agmaraayo waa qarin jirnay leeda umuna caaisha wey nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii laba lamida ka midaa la joogtay cabdullaahi bn abi maktuumin dhala ayaa u yimid markaasuu ixtajibna minhu ku yihi cabdullaahi baa soo socda isqariya kolkaasay yidhaahdeen alaysa camyaa laa yaraana yaa rasuul allah umm waa cabdullaahi ibni umi maktuume waa indhala yahay ma noo jeedaaye wuxuu ku yihi afa camyaa antumaa adinka ma indhalaa dihiin idan waxaa la daboola waa wejigoodii waay haweenkii nabiga la joogay wejigooda la daboolaya caqliga hadaad ku xisaabtanto waxaa la qarinaa wejiga waad garanaysa maxaa jira korkii intiisii kale naag haddii adoogeed la joogto ama igaarkeedii la joogto ama walaalkeed la joogto calooshii naasihii dabada may banaan laheyd awalba kuwaas weligood baa qarsoonaayeene kuwaas wax la tusi karo hal qofaa jira adduunka qof labaad ma jiro ninka qabow kolka wax ninkii qabaanan ahayn awalba korkeedaan kale adooka waa ka qarsoona walaalkeed waa ka qarsoona wiilkeeda waa ka qarsoona oo naagi u dhafdigan mayso waxaan ninkeeda ahay idan waxaa la qariye laleeyahayba wejigii maaha haddiise walaa yubdiina ziinatahuna la yihi qurca wajeed intay jirta qof haddii la tilmaama oo waa qurxan yahay laleeyahay majilbihiis iyo lawyihiisaa la sheegaya maya waa indha cadcad yaho waa san dheer yahay waa ilka cadcad yahay waa af madow yahay waa weji wen yahay quruxda haddaad maqashid intaa la tilmaamo qofka waa foolxun yahay iyo waa qurxo yahay intaan keliya la dhihi kara xataa jaahiliyada carabtii hore kolkay naagaha ammaanayiin waxaynaani qaala allaahu kuuna fakaanata fa'ulaani bialbaabi maa tafcalu lkhamru laba indhood oo cadiinkooda nadiif yahay madowgooda daran yahay oo hadday kugu soo daymooto u qalbiga ku wareera sidii waxaad khamri cabtoo kale marka meesha la iska ammaana wejiga idan wejigiina ha la faydo korkii ha la qariyo kolka weji la fayday maxaa la qariyey wixii la qariyey muxuu qiimi leeyahay wejiga laakiin halisnimadiisa intaasoo xibinaa ku taalla wejiga carabkayaa wejiga ku yaalla keligiisaa boqol labadii bishimoodaa ku taal boqol wey ma kaamilow sanka labadii sidoraa ku taal ma kaamilow labadii indhoodaa ku taal ma kaamilow kolka wejiga markii la leeyahay oo qur-aanka uu nala hadlaa man yuslim wajhahu ila ilallah ama rabbi laga hadla kullu shayin haalikun ilaa wajhahu waxaa wejiga carabka loogu dhufana waxaa weeye qofka waa wejigiiyo bas intii kalaba sheegmo male kolka weji ha la baneeyo xijaabna ha laga hadlo hariib waxaad aragtaan kolka oo akbar daliil daahirah diinta wadankay ku soo degtay wadankan wadankay ku dhaqantayna oo diinta ka hirgashayna oo looga dhaqmi jiray wadankan naag wadankan u dhalatay oo reerka wadankan degana kolkay duur mayso wejigeeda ma fayda markiis waa taas diintii oo camaliyan loogu dhaqmay waaka kolkaa weji ma la faydaayo haddii xijaab laga hadla walaa yubdiina yayan muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara waxaa muuqday oo minhaa min aziina kamida moogi wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisa caleyhi rasuul korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee wuxuu yihi nabiga khayru nisa naaga hala qabo waxaa ugu fiicnaan badan allatii naagta idaa nadarta haddaad dhowrtid ilayhaa iyada saraadka ku farax gelisa oo wax mukhaalafo ah oy diintii garab martay kaaga muuqan mayso kolka markaad daymoto waa ku cajabgelinaysa waidaa amartana haddaad wax fartana ataacadka warkaaga yeesha waidaa khibta haddaad ka maqnaato calayhaa korkeedana xafidaadka waxay ku ilaalisaa fii nafsiha nafteeday ku ilaalisaa wa maalika xoolahana waa ku ilaalisaa wa qowluh nabiga hadalkiisii uu yihi nabiga laa tamnacuu haka reebina imaa allah eebbaweyne addoommadiisa masaajid allah masaajidii haka reebina waida istaadanad hadday idan warsato imra'atu axadikum idinka qofkii naagta uu qabo ila almasjid maskaan kusoo cibaadaysanaya hadday islaantaada ku tidhaaho falaa yamnaca usan ninkii ka reebin wa qowlu nabiga hadalkiisa iidanu linisaa haweenkii u ogolaada bileyli habeenka ila almasaajid masaajida u ogolaada meeshaasna waa xuquuqda uu ragga haweenka kulahaa eladabu maxalaqaari qaraabadii sidii loola dhaqmi lahaa ama looga edab qaadan lahaa almuslim qofka muslimka yaltasim wuxuu laasimsadaa liaqaaribihi xigtadiisa u dhow wadawii raximihi qaraabada kuwa ugu saaxiiba binafsi aladaabi usluub naftiisa ayuu ku laasimsanaya alatii aadaabu yaltasam biha adabta laasimsan jiray liwaalidayhi waa soo marnay labada dhashay wa waladihi ilmaha uu dhalay wa ikhwatihi walaalaha la dhashay suu ula dhaqmi jiray buu qaraabadiina ula dhaqmaya qof la arkana qofkuu ku aadan yahay habaryartii sida hooyaa loola dhaqmaya adeerkiina sida aabbaa loola dhaqmaya in adeerkii sidii walaalbaa loola dhaqmaya kii kaa yar walaalkaa kaa yar kii kaa weyn walaalkaa kaa weyn wahaakada kolka qaraabada sida loola dhaqmayo waxay ku jaango-an tahay sida waalidka iyo ilmaha iyo walaalaha loola dhaqmayo aynu soo sheegnay oo fa yucamil wuxuu ula dhaqmaya khaalatahu habaryartiisa muxamalata ummihi hooyadiisu ula dhaqmayey waxamatihi eeddadii wuxuu ula dhaqmaya muxamalata abiihi siduu aabihii ula dhaqmayey wakamaa yucaamil siduu ula dhaqmayey al aba aabbaha dhalay iyo wal umma hooyada dhashay uu yucaamil kula dhaqmaya alkhaala abtiga waalcama adeerka fii kulli madhar muuqaal dhammaantiis gudaheed min madaahir taacati alwaalideyn labada waalid warkooda yeelidooda muuqaaladeeda ka mida ah, iyo wa birihima labada waalid oo loo baari falo iyo walixsaan samafalin ilayhima labada waalid loo samafalo fa kullu man dad dhammaantood ay jamacadhum dadkaa kulmisay iyo wa iyaahu kan muslimkaa raximun qaraabo waaxidatun mida min mu'minin gaal lama rabo ee raxim baa kulmiyey sidii loo dhaqmayay gaalada waa iman doonta kolka qofka fa kullu man ruux kulligii ay jamacadhum kulmisay dadkaas iyo wa iyaahum muslimka raximun waaxida saaxiibnimo ay kulmisay min mu'minin ah qof eebba rumeeyey iyo wa kaafirin gaal istabarahum wuxuu u fiirinayaa min dawi raximihi qaraabadiisii inay ka mid yihiin uu u fiirinaya oo u tixgelinaya waalwaajibi ku waajibay silatuhum xiriirintooda ayuu u tixgelinayaa wa biruhum samafalidooda walixsaanu dhaqaalay ilayhim la dhaqaaleeyo waltasama wuxuu laasimsanayaa lahum qaraabada binafsi iladaabi adab nafteed iyo walxuquuqi xaqaqiyaal alatii adab iyo xuquuqu yaltasamu yaltasimu muslimka laasimsanayay bihaa iyada liwaladihi ilmaha uu dhalay wa waalidayhi labada dhashay oo fa waa weynaynaya kabiirahum qaraabada qofkooda weyn wayarxam waa u naxariisanaya sagiirahum qaraabada qofkooda yar wayacuudu waa u booqanaya mariidahum qaraabada kaka jiran wayuwaasi waxbuu siinaya mankuubahum kay beleda ku dhacday wayucasi safar buu gelinaya musaabahum kay dhibaato ku dhacdeen laga dhintay yasiluhum waa xariirinaya af iyo aadimada wainqatacuuhu iyagu habagooyeen wayulayin wuxuu jilcinayaa lahum iyaga hadalkiiyo dabeecaddiisa uu dabcinayaa wain qasaw iyagu haba qallabsanaadeeno macahu muslimka miciisa oo wajaaru haba jawr faleen caleyhi korkiisa kullu daalika kaas dhammaantii minhu muslimka xaggii tamashiyan socod wey maxamaabaa la socdaa tuuxiihi ay u waxyoonayso haadihi alaaya aayaadka soo socda alkariima ee wanaagsan walaxaadiid axaadiid annabawiya subanaha loo nisbeeyey ashariifatu ee wanaagsan ayaa lala soconaya oo wata'mur aayaadkii iyo axaadiistii baafaraya muslimka iyo arrinkan aan sheegnay qaala tacaala eebba wuxuu yihi wattaqullah eebba weyne ka baqa is-ilaaliya awaamirta laydin farayo iyo nawaahida dhowra aladii alla aad tasaaluun wax isku weydiisataan bihi eeba oo ilaa dartii wax igu si qofka markaad wax ka baryayso allaad xusuusinaysaa si u dabco kolkaa magicii eebe baad qofkii ku tuumaysaa ilaahay dartii wax igu si ilaah baa janno ku gelinaya allaha kaa ajirsiiyo jazaaka allaahu khayr kolkaa qofka kan allaa tusaysa tasaa'aluun tasaa'aluuna qiro wey oo aan la shidin tasaa'aluuna qiro kale wey labaduba sabciyo wey bihi allaha iyo walarxaam qaraabadana ha goyninow waa qaal waxaa kaloo seeba yidhi wa ulul arxaam qaraabanimada kuwa u saaxiiba wada dhashay bacduhum qaarkoodba awla xaq ku leh bibacdin qaarka kale fii kitaabiillah eebbaweyne kitaabkiisa oo qur-aanka waa iyo kii lawxul maxfuudka inay siiriyaan waxaa aayad kale eeba ku yidhi fahal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum dunida haddaad xukuntaan oo madax noqotaan an tufsiduu inaad qastaan oo labtaan fil ardi dhulka oo watuqaticuu aad goysaano arxaamakum qaraabayaalkiina haddii qaraabadii la gooyo dhulkiina la qasoo la labo adigoo waali ah oo boqora oo meliga oo madaxweyneha oo dunida xukuma xataa alfasaad ku kaado ulaa'ika aladiina lacanahum allaahu fa asamahum wa ama absaarahum baa ayadan ka dambaysa fahal xasaytum ma mudantihiin inta wallaytum tafsiir kale haddaad xaqii ka jeedsateen oo inaad rabbi rumaysaan oo raacdaan diideen haddana inaydan intaa ku ekaanin an tufsiduu inaad qastaan oo labtaan fil dhulka gudihiisa bilkufri waalmacaasi gaalimiyo macsiyo inaad ku qastaan dunida oo watuqadicu goysaan arxaamakum qaraabayaalkiina ma laga yaabow wa qaala tacaala eebba wuxuu yidhi faatisi ayuha almuslim qofkaaga muslimkaa dalqurba qofka ku xiga xaqahu jidkuu kugu leeyahaysi si waalmiskiin qofka dallayda saboolka xaqiisiisi wabna sabiil ka socotadaana xaqiisasi daalika sidaa inaad yeeshid oo xaqii lagugu lahaa bixisid baa khayrun ficnaan badan liladiina dadka yuriiduuna raba wajhallah eebba wejigii raadinaya oo janno iyo ridlaba ka weyn wa ulaa'ika kuwaas qof alba xaqiisa siiyey wejiga eebbana ku raadinaya hum iyaga keligooduma almuflixuun kuwa liibaanah wa qaala wuxuu eebba yihi addoommada min qaa'ilin mid hadla ugu sharaf badnaa in allaha eebba weyne ya'mur addoommada wuxuu faraya bilcadli tawxiid iyo garsoorin inaan cidna la dulminin iyo wal ixsaan samafalin addoommaha iyo allaba loo ixsaan falo waitaa'i dilqurba qaraabada kuwa u saaxiiba waxsiintoodii buu eebba ummadda faraya wa qaala subxaana waxaa kaloo seeba yiri ilaa ceeb koraa waxbuduu caabuda allaha eebba weyne walaa tushrikuu hala wadaajinina cibaadada bihi eebbe shay-an wax kale min ashuraakaa walaa shay-an min ashirki wabilwaalideyn labadii wax dhaleenna waxaad u samaysaan ixsaanan samafal wa axsinuu bilwaalideyn ixsaanan wabidilqurba qaraabada kii u saaxiibkaa u samafala walyataamaha agoonta u samafala waalmasaakiini danleyda u samafala waaljaari daris dilqurba dhawaanu saaxiiba oo waxaa ula jirta darisnimada dhalasho waa qaraabo waana kula deganyi ama gurigiisaa kuu dhow waljaari daris aljunubi dheerna u samafala wasaaxiib ka idinla xidhiira biljambi dhinaca ah. naagtaad qabto wasaaxib biljambi qofkaad waad safartaan wasaaxib biljambi shaqaalaha aada meelka wada shaqaysaan wasaaxibi biljambi qofka xeerkaa inaad kitaabka wada akhrisataan wasaaxibi biljambi qof alla qofkii bana idinkulmisaba wasaaxibi biljambi wasaaxib kii ku saaxibaha biljambi dhinaca meel buu kula socda meel buu kaala shaqeeya waa kula safray waa naagtaad qabtay waxbuu kula barta wasaaxibi biljambi wabni sabiil jidka inankiisiina u samafala wamaana u samafala malakaday hanatay aymaanukum gacmayaalkiina wa qowlu alayka bihadalkiina waa u daliil waidaa xadara hadduu yimaad alqisma qaybtii dhaxalka la qaybinay oday baa dhintay hanti buu dhaafay intii dhexlaysay baa loo qaybinaya kolkii la qaybinayey baa qaraabo timid habayeertii baa yimid abtigii baa yimid adeerkii baa yimid dhaxalkii wax kuma le oo caruurtii baa dhexlaysa see la yeelaya waa laga martigelinaya ilaa qaraabo wey kuwan qaraabada imanaya qaybta geeridiisa waa xanuujisay waidaa xadara hadduu yimaad alqisma qaybtii dhaxalka la qaybinayey ululqurba meydkan la dhaxlayo qaraabadiisa hadday timaad abtigii iyo habaryartii iyo adeerkii baa yimid walyataama agoon baa timid meeshii wax lagu qaybinayey waa rag xoolaa lagu wadaagaya walmasaakiin ayr baa timid meeshii wax lagu qaybinayey waxba yaan qeyb weyn la siin in la sooro farsuquuhum intaad cunto siiya minhu min almaal maalka la qaybinayo waxay cunaan ka siiya haddaad siisaanna labada qolada maslaxa kuwan qaraabada waxaad leedihiin raalli ahaada waxaa wax agoon weyn intaas martigelinta ku raali noqda agoontiina waa la raalli gelinaya waxaa laleeyahay raalli ahaada dadkaan meydka u yimid iyo qaybta waa qaraabadii adoogii iyo habartiin marka xigtadii wey kolkaan labadii qolaba markaad kuwa cunto siisiin waquuluu waxaad u tirahdaan lahum agoontii waa noqoni qaraabadiina waa noqoni waxaad u tiraahdeen qowlan hadal macruufan wanaagsan oo kuwa kana u sheega qaraabadooda dadkaan qaraabaa tihiin geerida waxaa dhibtay idinku timid waa idin yimaadeen in la karaameeyo wey kuwaana waxaad tidhahdaan waa wax agoonee intaan ka badan idinkama go-aan raalli ku ahaad wa qaala rasuul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiid qudsiya wey yaquulu allahu tacaala eebba wuxuu yihi ana araxmaan aniga eebbaa baala naxariis badana oo addoomaha ku camimay naxariis dhammaanteed wahaadihi qaraabanimadana arraxiim ayaa la yidhaahdaa oo magaceeda magacii eebe ee raxmaanaha ayaa laga dilaaciyey shaqaqtu waan jeexay lahaa qaraabanimada isman magac oo raxima yaan min ismi magacagii raxmaana uga soo dilaaciyey faman wasalahaa qaraabadii qofka xariiriya wasaltuhu aniga eebba naxariistayda yaa la xariirinaya waman qadacahaa raximkii qofka gooya qadactuhu ana naxariistayda baan ka goynaya wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi lahu calayhi salaatu wasalaam waqaala wuxuu u yihi lahu nabiga calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo haatee axadu asxaabi nabiga asxaabtiisa midkood baa nabiga wuxuu ku yihi man abaru yaan u samafalaaw yaa rasuulallah man abar qofkaan u samafalo waa qof ma faqaala nabiga wuxuu yihi ummuka hooyadaa marka koobaad humma ummuka marka labaadna hooyada humma ummuka marka saddexaadna hooyada saddexdaa goor markaad hooye u samafasho humma abaaka aabbaha marka afraad aabbaha markaad ka gudubto humma alaqrab dadkuwa kuugu dhowaan badan ee aabii hooyo ka soo haray falaqrab kuwa kuu dhoway wasu'ila waxaa kaloo la weydiiyey caleyhi nebiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgeliya ha aatee waxaa la weydiiyey camaa wixii yudkhilu geliya muslimka aljanna muslim maxaa janno geliya oo lagu janno gala kala mida ah min alacmaal camalyaalka la sameeyo wey wayubaacid maxaa ka dheeraya muslimka can innaar aada u dhegeysta janno waataynu jecella naarna waataynu nacabna kolkaa wixii camala ee janno lagu galo naarna looga durko aada u dhegeysta yaa jawaabaya nabiga calayhi salaatu wasalaam yaana weydiiyey axadu saxaaba alkiraam asxaabtiisii qiimiga badnayd mid ka mida ayaa weydiiyey yaa rasuulallah maxaa janno nagaynaya oon samaynaa naarta naga fogeynayo waa su-iila waxaa la weydiiyey caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee ama wixiibaa wax laga weydiiyey yudkhil qofka geliya aljannata janno oo min alaxmaal hawsha la qabanaya wayubaacid waxa dheeraynaya min annaari ka dheeraynaya faqaal wuxuu nabiga yihi kow tacbudullah alaad caabudi walaa tushrik cibaadadaana la wadaajin maysid bihi eebe shayan wax kaloo makhluuqa shay-an min ashirki ama cibaadadii shirki ku dari maysid ama macbuudkii shuraka ku dari maysid labadaa midna shay-an min ashirki walaa shay-an min ashuraka kow taasaa janno lagu gala cadaab looga durkaa laba watuqiimu salaa salaadana waa toosin watusali salaad maaha ogaada watuqiimu kolka iqaamada iyo tukashadu kale laba wey qad yusalli inuu qofka tukado oo walaa yuqim uusan toosinin baa laga yaaba waxaa lagu farayana inaad toosiso wey inaadan tukataa ma waakii saxaabigii almusiiu salaati markii nabiga ku ag tukaday uu yihi cid salaataka fa inaka lam tusalli waxba maadan tukan markaa salaaddii in la wanaajiye wey sidee wanaaggeedii lagu ogaanayo waxaa lagu ogaanayo arkaan bay leedahay waajibaad bay leedahay shuruud bay leedahay sunan bay leedahay hayay leedahay ikhlaas bay u baahan tahay u dhamaystir waxay u baahan tahay ka ilaali waxaa salaada dhibayo mubtilaad iyada buriyay leedahay makruuhaad ajrigeedii dhaawacay leedahay waxaasoo dhan waad ka ilaamaysa ha noqoto marka salaadii la yihi qad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun tii nabigu farayna waa midaa nafteeda calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi salluu kamaa ra-aytumuunii usalli saad aragtay inaan u tukana u tukado idan wa tuqiimu salaa salaaddana waa toosini laba saddex wa tu'ti zakaa sakadana waad bixini saddex wey wa tasilu raxim maxalu shaahidkii afartan baa jannana lagu galaa cadaab looga fogaada tacbudullaaha walaa tushriku bihi shayankow wa tuqiimu salaa laba wa tu'ti sakaasata wa tasilu raxim qaraabadaadana waad xariirini afartaana janno lagu galaa cadaab looga fogaada wa qaal wuxuu kaloo nabiga yihi fi lkhaalati habaryar markuu ka hadlayey wuxuu yihi nabiga inahaa habaryartu bimansilati alummi jagadii hooyey joogta oo habaryartu hooyey la darajo tahay oo haddii hooye la waayo xanaanadii ilmaha habaryartaa loo geyna wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi asadaqatu daaq cala almiskiin qof liitoo baahan korkii lagu sadaqayso sadaqatun deeq wey waxaalaadin raxiim mid goomoodoo dhibaatadii hayso qaraabanimo ula jirto sadaqada lagu sadaqaystana sadaqatun wasilatun labay noqotay waxaalaadin raxiime qaraaba kuu saaxiiba sadaqada lagu sadaqaysto sadaqatun wey waa muslim baahan oo wax la siiyey wasilatun qaraab xiriirin wey oo waa kula dhashay idan waxaad garatay haddaad wax bixinayso qaraabadaada ayaa laga bilaabaya ibda biman tacuun ibda binafsika uma biman tacuun adiga nafsaada ilmahaad masruufto ka gadaal qaraabada yaad ilaalinaysa waa qaal wuxuu nabiga yihi liasma binti abi bakrin isidiiq radiya allaahu canhuma asmihii abuubakarba eebba raalliha ka noqday wuxuu asma u yihi nabiga waqad saaladhu asma weydiisay nabiga can silatiha asma xiriirinteeda ummaha ay hooyadeed xiriirinayso ayay weydiisay xiinamaa goorti ay qadimad hooyadii soo gashay calayha asmoo madiina joogta ayay u soo gashay min makata ayay ka timid hooyaduna mushrikatan markaa gaal wey faqaala laha wuxuu nabiga u yihi calayhi salaatu wasalaam nacam haa sali ummaki habartaa xiriiri wey su-aashaanay weydiisay anag asxaabta iimaankooda asma madiina almunawaray joogta waa soo hajirtay kolkaasaa nabiga iyo qureesh dagaal baa ka dhaxeeyey dagaalkiibaa hakaday hudne iyo waxaa la yeeshay nabad intiiba islaantan ka faa'iideysatay markay ka soo lugaysay madiina isma ugu ti waxay tihi hooyadiina taba ku garanayo laakiin waxayna kala geeyey diin adiga muslim baanahay adna gaal baata bal arrintaada nabigaan ula tagaya halkaas joog haiga gelin guriga haiga gelin guriga halkaas joog kolkaasay nabiga u timid waxay tihi duqdii dhashay waa timid waana gaal qaraabanimona waad ogtaa inay bay dhashay waxtar bay doonaysa maxaa yeela markaasaa nabiga yihi habarta xariiri idan waxaad ogaatay waalidka inaan gaalnimo lagu goyn karin isagoo gaala xanaanadiisii waa leeya ayaduna sidaasaa ku soo aroortay fii suurati luqmaan wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhumaa fi dunya macruufa idan labadii waalid iyagoo laba gaala xanaanadii iyo qabayntii iyo shallayntii iyo rasuulkii xooga waxalle waxaas xaqa way iska leeyihiin laakiin falaa tutixuma tale un baadan ka yeelay iyadu waa gaal gaalibay kuu jiidi ama muslim baa tahay kolkaa waxaa ku weliya oo ku walaala ood warkooda yeelaysa inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waqaal wuxuu nabiga yihi liasma binti abibakrin sidiiq radia allahu canhuma labadaba raalli allaha ka noqday waqad sa'alathu iyadoo nabiga weydiisay can silatiha iyada xiriirinteeda umaha ay hooyadeed xiriirinayso xiinamaa goortii ay qadimad hooye soo gashay caleyha asma korkeeda min makata uga soo gashay mushrikatan iyadoo hooye gaala faqaala laha nabiga asna wuxuu yihi nacam haa sari xariiri umaki hooyada xariiri wallaahu aclam